bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala warawayna biاlisnaadi الصaxiixi fi sunani abi dawuuda wاtirmidiyi can abi hurayrata radia allahu canhu ana aba bakrin الsidiiq radia allahu canhu qaal yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow murnii bikalimaatin kelmada ifar aquuluhunna aan dhahayo idaa asbaxtu haddii aan waaberiisto wa idaa amsaytu haddii aan galabaysto waxaan soo haynay kitaabu ladkaar lilimaam nawowiy raximah llahu tacaala gaar ahaan waxaan ku jirnay adkaaru asabaaxi walmasaa waxa uu yidhi marka abuu bakrin sidiiq radia allahu canhu baa wuxuu yihi rasuulka ilaahayow ifar kelimaad aan dhaho marka aan waaberiisto iyo marka aan galabaysto yani kolka aan waaberiisanayo iyo markaan galabaysanayo qaala waxa uu yihi nabiga qul dheh allaahuma faaqira asamaawaati waalardi caalima algaybi washahaadati raba kuli shayin wamaliika ashhadu an laa ilaaha ila ant allaahuma ya allaahu allow faatir asamaawaati samaawaatka midka amaamuday oo bilaabayow isagoon meelna ka fiirsanin walardi dhulka midkii bilaabayow oo abuurkiisa bilaabay caalim alqaybi qeybka midka og washahaadati waxa joogana og qeyb waxaa la yiraahdaa waxa dadka ka maqan indhahooda yani fahamkooda shayga aanba looba jeedin ayaa qeyb la yiraahda washahaadatina waxa hadda joogo la arkayo labadaba ilaahay isku sii u yaqaanaa ayb waa marka sifaadkiisa ayaa ilaahay lagu baryaa sifaadkiisa ayaa alla loogu dhowaanayaa lagu baryayaa ayb rabba kulli shayin shay kastaa rabbigiisu wa maliikahu shay kastaa allihii iska lahaa midkii milkiyey boqorkiisana ahaa ashhadu an laa ilaaha macbuud xaq oo ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa anta adiga maaha acuudu bika ilaahu waan ku magangelayaa min shari nafsii nafsadeyda sharteedaan kaa magangelayaa wa shari shaydaani shaydaan shartiisaan ilaahu kaa magangelayaa wa shirkihi iyo shirkigiisa wa shaarakihina waa la dabdiyey wa shaarakihi wa shaarakihi haddii la yiraahdo waxa waaye dabinada shaydaanka uu qoolahay dabinkiisa iyo shabaqa ou dhiganayo oo dadka ku qabanayo ayb qaala waxa uu yihi qul haa dheh idaa asbaxta haddaad waaberisato beriisato waidaa amsayta haddaad galabaysato waidaa akhadta haddaad qaadanayso madjicaka jiifkaagii meesha jiifka haddaad tagto qaala tirmidiyu <clears throat> tirmidi waxa uu yihi xadiidun xasanun saxiix <clears throat> sidaan buu marka akhrinayaa qofka markuu waaberiisto iyo markuu galabaysto iyo marka uu sariirtiisa aadayo u galayo meeshaas marka washari shayaani washirkihi iyo washarakihi labadaasba waa la shaqday xadiidka waa lagu wariyey wa waa shirkigiisa shaydaanka shirkigiisa wa waa shaydaanka xarkihiisa iyo dabinada u dadka u dhigaayo si uu qabsado sagaarada iyo waxaas hadda marka la gaadayo shabaqaa la dhigaa malayga marka la gaadayo maqaalina loo dhigaa iyo shabaq waa ku dhacaa marka shabaagta shaydaanku shabaag aan la arkaynin oo dhigana asaga si uu dadka ugu qabto kaasna ilaahan ka magan gelayo waa macnaheeda marka warawaynaa naxwahu ayaanu warinay fii sunani abi daawuuda min riwaayati abi malikin alashcariyi radia allaahu canhu anahum qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayu callimnaa nabar kalimatan kelmad naquuluhaa aan dhahno idaa asbaxnaa kolka aan waaberiisanno waidaa amsaynaa marka aan galabaysanno wadajacnaa aan jiifanno fadakarahu xadiidka intii hadda kaluu sheegay wasaada fiihi wuxuu ku daray bacda qowlihi wa shirkihi wa an naqtarifa inaan yacni kasbanno suu-an xumi inaan shaqaysanana ilaah waa kaa magangelaynaa <clears throat> calaa anfusinaa inaan usoo jiidno wa an naqtarifa inaan soo jiidno suu xumi calaa anfusinaa nafaheenna aan usoo jiidno ow najurahu ama aan usoo jiidno ilaa muslimin muslim aan usoo jiidno wa an naqtarifa yacni inaan kasbanno waay suu xumi calaa anfusina nafteenna korkeeda aan u kasbanno ow najurahu ama aan usoo jiidno ilaa muslimin qof muslim ah. xaqa nafci kasta oo mutacaddi ah iyo laazim waa ku jiraa meeshan nafciga u tallaabo adiga keyrka iyo adiga midka kugu kooban intaba adiga inaada dembi ugelin nafsadaada aada dembi ugelin qof kalena inaada usoo jiidin dembi qowluhu sala allahu calayhi waalihi wasalama wa shirkihi calaa wajhayni laba wej ayaa lagu wariyey adharuhumaa labada wejkan ugu xooga badan wa ashharuhumaa ugu caansan bikasri shiini waa shiinka oo la hoos dhigo maca iskaani raa'i ra-da reebitaankeedana lala qabo min al ishraaki weyaan ay maa yadcuu waxa uu u yeerayo ileyhi maaga xaggiisa wayuwaswisu bihi uu ku waswaasinayo ayaan ilaahay ka magangalayaa oo min al ishraaki billaahi ah alla u shirki yeelid ah shaydaanka waswaaskiisa o dhan waa ishraak ilahay in loo shariig yeelo ayb ayuu u dhammaanayaa wathani sharakihi weyaan bifatxi shiini shiinkoo la kordhigo waraa-i ra-da oo la kordhigo ay xabaa-ilihi xarkihiisa wayo masaa'idihi iyo waxyaalaha oo wax ku ugaarto waaxiduhaa mideed sharakatun weeyaan bifatxi shiini waraai shiintoo la kordhigo iyo ra-da wa aakhiruhu haa-un ha ayaa u danbeyso sharaka ta a u danbeysa dhehna ta-dan ta marbuutada ha-aa loo aqriyaa marka la istaagaya warawaynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiyi waxaanu ku werinay dhexdooda can cuhmaana bni cafaan radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi maa min cabdin addoon ma jiro yaquulu dhahaya fii sabaaxi kulli yowmin maalin kastaa subaxeeda wa masaa-i kulli leylatin habeen walbaa galabteeda bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shay-un fi lardi walaa fi samaa wa huwa alcaliim halaaa maraatin saddex jeer qof dhahaya ma jiro ilaa haddii uu jiro lam yadurahu ma dhibaayo shay-un waxba ma dhibaayaan wax dhibaaya ma xabad walaa madfac walaa yani jinni walaa wax kale ma dhibaayaan waa in aada loogu dadaalo la akristee lana aamino ayb ilaa lam yadurahu shay macnaheeduna marka waa maxay bismi illaahi alla magaciisa kaalmaysashadiisa alladii laa yaduru kaasoo uunan dhibaynin maca ismihi magaciisa maciisa shay-un waxba uunan wax dhibaynin fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaai samada dhexdeeda wa huwa isagu alle assamiicu weyaan mid maqlid badan oo waxaanaan aan dhahayo iyo wax kastaba waa maqlaa alcaliimu weeyaan mid ogaal badan oo axwaasha addoommadiisana ka warqabo ayb qaala tirmidiyu hada xadiidun xasanu saxiix hada lafdu tirmidiyi waay wafii riwaayati abi daawuuda lam tusibhu abuu daawuud riwaayadiisa waxay leedahay ma asiibayso faj'atu balaa-in balo kada-a ma asiibayso balaayada kadiskeeda ma asiibayo yani balaayo aan la filanin ma ku dhacayso waxyaabaha ma ogtahay waxna qofku wuxuu qabo waa jiro iska ah oo kale waxna waa wax soo kadinayo oo isaga deg deg ugu ugu imaanayo oo uusan filanayn ma asiibayso taas marka haduusaandhaco waa gaabantahay marka subax iyo galab adkaarta subaxiina waa ku jirtaa tan galabtiina waa ku jirtaa bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa wahuwa samiicu lcaliim saddex jeer marka waraweynaa fii kitaabi tirmidiyi tirmidi kitaabkiisa dhexdiisa waxaanu ku warinay can thawbaana radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama waxa uu yihi nabiga man qaala qofkii yiraahdo xiina yumsi marka uu galabaysanayo kolka uu galabaysanayo qofkii radiitu billaahi rabban wabilislaami diinan wabimuxamedin sala allahu calayhi wasalama nabiya kaana xaqan waxaa xaq ah cala allahi alla korkiisa waxaa xaq ku ah oo uu isku waajibiyey ilaahay isaga isa saaray mas-uuliyaddeeda an yurdiyahu inuu raaligeliyo kaana an yurdiyahu ay kaana irdaa'uhu raalligelintiisu waxay ahaatay xaqan bay ahaatay cala allahi alla korkiisa an yurdiyahudaas anta iyo ficilka mudaaric masderka laga dhalaaliyo ayaa kaanada isimkeeda noqonaya an yurdiyahu kaana irdaa'uhu raalligelintiisa qofkaasi xaqan cala allahi bay ahaatay xaq ama mas-uuliyad alla dushiisa ahaatay isaga oo isa saaray cid ilaahay wax ku waajibi karta ma lehe waay radiitu billaahi rabbanna maxaa laga wadaa marka radiitu billaahi ilaahay baan waxaan raalli ugu noqday rabban rabbinimo rabbinimada ilaahay baan raalli ugu ahay wabilislaami diinan islaamnimadana diin ahaanaan raalli ugu noqday wabimuxamedin sala allahu calayhi wasalama nabiyan nebi muxamedna nebinimaan raalli ugu ahay laakiin aa ku dhaqantaada daa tiraa islaamka diin ahaan raalliyaan ugu ahay aadanna ku dhaqmaynin daqiiqadaas ka waran waqtigaas been ayaa sheegaysa marka ilaahay in been loo sheega maaha falow sadaqu llaha lakaana khayran lahum hadday ilaahay run u sheegi lahaayeen taas waa u wanaagsanaan lahayd ilaahyi marka alle in run loo sheego waa ilaahay hoorna ogyahay run iyo been waxaan sheegaynaa laakin waa inaan alle run u sheegna annaga taasoo annagana laga raba wabimuxamedin sala allahu alayh waali wasalam nabiyan nabi muxamedna nebinimo rasuulnimo aan raalli ugu noqday isagaan wax ka qaadanaya isagaan ku dayanaya wixii alla uu iiga keenaan ku qanacsanahayo haddii aad ka leexsan tahay ka kahor wax kale aad ku qanacsan tahay baxba kuu taraysid dikriga marka waxaa la rabaa markaa dhehaysidna macnihiisa inaad fahamsan tahay isla markaasna ay dhaqankiisana diyaar uu kaayay ugu yaraan ayb waraweynaa fi kitaabi tirmi ayb wuxuu yihi marka fii isnaadihi saciid ibnu lmarzubaan ayaa ku jiro abu sacdin albaqaal bilba alkuufiyu mowlaa xudayfata bni lyamaan ahaa wahuwa daciifun biitifaaqi lxufaad ninkaa isagana waa daciif xufaado dhan ay isku waafaqsan yihiin dacfigiisa waqad qaala tirmidiyu tirmidina wuxuu yihi hada xadiidun xasanu saxiixun qariibun min hada lwajhi falacalahu waxaa la arkaa saxa cindahu inuu agtiisa ka ansaxay min dariiqin aakhara dariiq kale oo ugaga ansaxay ayaa dhici kartuu leeyahay waayahay ayb ayb نتائجka isagu ayb nataaij afkaarka aan fiirino waayahay waa kan ibnu xajar wuxuu yihi hada xadiiثu xasanu akhrajahu الtirmidiyu can abi saciidin اlashaji can cuqbata bni khaalidin can abi sacdin اlbaqaal uu sheegay waama naqluhu wuxuu yihi ibnu xajar nataaijka waama naqluhu alimaamu nawowi soo guurintiisa alitifaaqa uu soo guuriyey in laysku raacsan yahay calaa tadciifi abi saciidin albaqaal dacfinimadiisa fa fiihi nadarun daymo ayaa ku sugan oo dib in loogu laabtay faqad naqla alcuqayliyu wuxuu soo guuriyey ana wakiican wathaqahu wakiic bn ljarac inuu towhiiqiyey waqaala abu hishaam alrifaaciyu xadaanaa abu usaama qaala xadaanaa abu sacdin albaqaal wa kaana hiqatan ayuu ahaa ninkaana waa towhiiqi waqaala abu zurcata araasiyu layinu lxadiidi saduuqun lam yakdib lam yukadib ma uunan beeninin ma uunan ka dhigin qof kadaaba waqaala abu zakariya asaajiyu saduuqun ayuu yidhi waakhraja lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad nacam hah buu yihi dacafahu ljumhuur way ضaciifeen liannahu kaana yudalisu waa tadliisin jiray watahayara biakharah mar dambana xooga tahayur waxbaa ku dhacay ayb sidaasoo marka ibnu xajar uu ka sheegay marka isagoo kale shaahid iyo waxyaabahaas waa iska geli karaa waqad rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wاnasaa-iyu biisnaadin jayidin isnaad jayid ah, can rajulin khadama الnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nin nabiga u adeegayey oo u adeegay can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam bilafdihi ayuu ka wariyey xadiidkan lafdigiisa fahabata waxaa sugnaaday marka asluulxadiidi xadiidka asalkiisa walilaahi alxamdu ayuu yiri waayahay halkaanu iyadana ku sheegay waama qowlu shaykhi waqad rawaahu abu daawuuda wاlnasaa-iyu biasaniida jayidatin can rajulin khadama اnabiya sala allahu calayh wali wasalam uu yiri fafii qowlihi biasaniida nadarun biasaniidadaas nadar baa ku jira famaa lahu cindahumaa walaa cinda gayrihaa siwa isnaadin waaxidin labadooda kuma leh iyo keyrkoodba hal isnaad waxaan ahayn ma leh ayb halkii isnaad iyo waxyaabahaas marka kasii khaadimkaas uu sheegayana eh, abu salma ayuu ahaa baa layidhi raaci nabiyi sal allahu alayh ali wasalam nabiga raacigiisa marka meeshaan buu ka tacliiqiya tanna waay xadiidkuus waa sugan yahay wqad rawaahu alxaakimu abu cabdillaahi fi lmustadraki cala asaxiixayni wa qaala xadiidun saxiixu lisnaadi buu yidhi wawaqaca fii riwaayati abi daawuud waxaa ku dhacay iyo wagayrihi wabimuxamedin rasuulan wa fii riwaayati tirmidiyiina nebiyan ayaa ku dhacay fayustaxabu waxaa la sunneeya an yajmaca inuu jamciyo alinsaanu qofka baynahumaa nebiyan iyo rasuulan fayaquulu wuxuu dhahayaa markaa nebiyan wa rasuulan walow iqtasara calaa axadihimaa midkood hadduu ku gaabsadana kaana caamilan bilxadiidi mid xadiidkii ku camalfalay buu ahaanayaa qofkaasi horaan uga soo hadalna laakiin alfaadda sidaan saanna usoo aroortay si kalena usoo aroortay inaan la jamcinin oo marba mid layska isticmaalo mar rasuulan talaqaato keligeed marna nebiyan talaqaato warawaynaa fii sunani abi daawuuda biisnaadin jayidin lam yudacifhu abu daawuud ownan daciifinin can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaal nabigu waxa uu yihi man qaala qofkii yidhaahdo xiina yusbixu markuu waa beriisanayo ow yumsi ama u galabaysanayo allaahuma yaa allaahu allow miimkan marka yaadii ayaa ciwad looga dhigay xarfu midihii baa la gooyey yaa booskeedii miim ayaa la keensaday marka yaadan iyo miimkan in la kulmiyo ma banaano shaygii bedelkiisa meel laguma kulmay halla inuu joogo allaahuma in la dhaho ama yaa allaahu bis in la joogo ayb marka yallaahuma in la yidhaahdana waa shuduud washada yallaahuma fii qariidi ayb allaahuma yaa allaahu allow inii asbaxtu waa waa beriista ushhiduka xaal aan ku marqaati gelinayo anoo ku marqaati gelinayo wa ushidu xamalata carshika carshigaaga kuwa xambaarsan aan markhaati gelinayo wa malaa-ikataka malaa-igtaada wa jamiica khalqika khalqigaaga dhammaantood annaka maxaan markhaati uga dhigayaana oon u markhaati gelinaya annaka adiga anta allaahu inaad tahay macbuudkii xaqa lagu caabudaayo ilaa ilaaha macbuud xaqa lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane wa ana muxamedan muxamedna cabduka inuu yahay addoonkaaga rasuuluka uu yahay actaqa allaahu hadduu saa yiraa ilaahay waa xoreynaya qofkaasi rubucahu afar meelood oo meel min annaari buu ka xoreynayaa afar qeybood qeyb naarta ayuu ka xoreynayaa faman qaalahaa maratayni laba jeer qofkii yidhaahdana actaqa allahu ilaahay wuxuu xoreynayaa nisfahu nuskiis ayuu min annaari ka xoreynayaa waman qaalahaa halaatan qofkii yidhaahdana actaqa allaahu tacaala ilaahay wuxuu ka xoreynayaa halaathata arbaacihi afar meelood marka loo qeybiya saddex meel buu ka xoreynayaa ayb fain qaalahaa arbacan afar jeer haddii uu yidhaahdana actaqa allaahu tacaala ilaahay wuu xoreynayaa kulligiis min annaari buu ka xoreynayaa isaga dhammaantiis naartiibuu ka xoreynayaa alle ibnu xajar wuxuu yihi hada xadiidu xasanu gariibu akhrajahu abu daawuuda can axmeda bni saalix fawaqaca lanaa muwaafaqatan caaliyatan fiihi wabedelan caaliyan fi lbaaqiin muwaafaqadii bedelka waa culuwga nisbiga ah qaybo kamida waay ayb marka wuxuu yihi fafii wasfihi hada lisnaada imaamu nawowi tilmaanta uu ku tilmaamay isnaadkani biannahu jayidun inuu yahay nadarun baa ku jira <clears throat> ila markuu bilaabay wuxuu yihi biisnaadin jayidin walacala abaa daawuuda abuu daawuud waxaa la arkaa inamaa sakata canhu inuu uga aamusa limajii'ihi imaatinkiiso min wajhin aakhara ou ku yimid can anasna uu uga yimid wamin ajlihi saa darteed ayaan qultu ana waxaan ku iri bu yii inahu xasanun xadiidka waa xasan isnaadkanu jayid maahan buu leeyahy abu daawuudna sababta u daciifin waayo dariiq kale ayuu ku yimid xadiidka taa darteed baa ana aan ku iri buu leeyahay xasan waaye waayahay oo nin marka saduuq oo tagayara biakhara ayaa ku jiro ama majhuul inuu waayahay warawaynaa fi sunani abi daawuuda biisnaadin jayidin lam yudacifhu can cabdillaahi bni qanaam bilgayni almucjamati qeynkii la dhibiceeyey wanuuni lmushadadati iyo nuunkii la shiday qanaam layra albayaadiyi alsaxaabiyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu wuxuu yihi man qaala qofkii yiraahdo xiina yusbixu markuu waa bariisanayo allaahuma maa asbaxa bii min nicmatin faminka waxdaka laa shariika laka allaahuma yaa allaahu allow maa asbaxa wixii waaberiistay bi aniga dhexdeyda ku waaberiisto yani aniga igu waaberiistay oo min nicmatin nicmo ah nicmadaas waa fara badan tahay fa minka xaggaagay ka ahaatay ilaahu waxdaka keligaa xaal aad tahay laa shariika ku lagula wadaajiya cibaadada iyo rubuubiyada iyo magacyada iyo tilmaamaha wanaagsani laka adiga kuuma sugnaanin oo maba jiro laka alxamdu ammaan ayaa kuu sugnaatay walaka shukru shukri baad leedahay oo kuu sugnaaday faqad addaa qofkaa waa gutay shukra yowmihi maalinkaas shukrigii laga rabay waa gutay waman qaala qofkii yidhaahda midla dalika intaasoo kale xiina yumsii markuu galabaysanayo faqad addaa shukra leylatihi habeenkaas shukrigeeda waa gutay allaahuma maa asbaxa bii min nicmatin faminka waxdaka laa shariika laka laka alxamdu walaka shukru intaas allaahuma maa asbaxa bii min nicmatin fa minka waxdaka laa shariika laka laka alxamdu walaka shukru inta hadaa la timaado shukrigi waa shukriga lagugu lahaa waa gudatay ayb ayb xadiidkani ibnu xajar waa xasaniye nataa-ij lafkaarka wuxuu yihi hada xadiidu xasanu akhrajahu الnasaa-iyu fi lkubra can camr bni mansuur can ilqacnabiyi ayb ayb warawaynaa bilasaniidi saxiixati waxaanu ku warinay fi sunani abi daawuuda wاnnasaa-iyi wabni maajah can ibni cumara radia allahu canhuma qaal lam yakun innabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu ma ahayn yadacu inuu ka tegaayo haa-ulaai dacawaati ducooyinkan xiina yumsii markuu galabaysanaayo waxiina yusbixu markuu waaberiisanaayo allahuma yaa allahu allow inii as'aluka alcaafiyata ayaan ku weydiisanayaa caafin fi dunyaa waalaakhirati adduuniya aakhira dhexdeeda allahuma yaa allahu allow inii as'aluka alcafwa iyo walcaafiyata ayaan ku su-aalanayaa fii diinii wa dunyaaya diinkeydii adduunyadeyda dhexdiisa waahlii wamaali ehelkeyga iyo maalkeyga inaa i caafiso allaahuma yaa allaahu allow ustur ilaahu astur oo qari cawraati cawraadkayga qari ceebahayga iyo cawraadkayga ilaahu astur oo qari waamin ilaahu nabadgeli rawcaati argagaxyada yani argagaxayga cabsidana ilaahu iga magangeli baa laga wadaa allaahuma yaa allaahu allow ixfadnii ilaahu i ilaali min beyni yadaya hortayda wamin khalfii gadaashayda wacan yamiinii midigtayda wacan shimaalii min fowqii korkeyga wa acuudu bicadamatika ilaahu waxaan magangelayaa weynaantaada weynaantaadaan soo magangalay oo soo hoosgalay cadamada waa sifa min sifaat illahi waa la magangeli karaa ayb waxaan dhan marka adkaartan oo dhan waa towxiid dhammaanteed qofka towxiidkiisa hadduusan dhisnayn marka ama uunan fahamsanayn adkaartan mak ma ka daadegayso ayb macaanideeda allaahumma ayb wa acuudu bika ilaahu wa acuudu bicadamatika weynaantaadan magangelayaa maxaan ka magangelayaan an uqtaala min an uqtaala in la iqtiyaalo oo in la igaado min taxtii xagga hoose layga gaado iqtiyaal waxaa leedaha qofka dilka gaadmada lagu dila min an uqtaala marka antaas waxaa ka dhigtaa haddaad doonto iyo ficilkaas ka dambeeyo masderka keen doonta wa acuudu bicadamatika min itiyaali min iktiyaalin min taxtii ayb ayb ila alifta isku bedelay iktiyaal waayahay min an uqtaala in la igaado min taxtii hoosta la iga gaado oo haddii marka qofka hoos looga yimaado dhulkaa lala goynayaa marka dhul gariir iyo dhul goyn iyo hoos in wax daran iiga yimaadaan ayaan ilaah kaa magangala qaala wakiicun waxau yihi yacni alkhasfa buu ujeedaa dhulgoynta dhulgoynta ayuu ujeedaa in dhulka lala jaro waa aragtay dhulgariirka yarkaa markau dhaco ama dhulka uu ruxmo dholalka dhana inta dildilaacaan ayaa bilo la raadiyaa dadka dhulka hoostiisa ku jiro guryuhu dumaan dadka dhulka hoos galo dhagaxdu ay kor maraan ay ka kormaraan maraan markaasaa maanta dhan la raadinayo waxaa lagu leeya eeyo yaa dadka urinayo raaraadinayo oo meelahaas la geliyo waa dhulgariir waxyar ah, socda ilaahan ka magangalna waxa uu haayo inuu nagu soo daayo eh, dhib eh, yani anaga markaas nadhib na dhibayo qaala wakiicun yacni lkhasfa qaala alxaakimu abu cabdillaahi hada xadiidu saxiixu lisnaadi weyaan buu yiri waayahay xadiidkan ibnu xajar wuxuu yidhi hada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi cubaada bihada alisnaadi waqowlu shaykhi bilasaniidi saxiixati uu yidhi yuuhimu wuxuu ku moodsiinayaa uu moodsiinayaa ana lahu duruqan xadiidka inuu duruq leeyahay can ibni cumar walaysa kadalik sidaasa ma aha ibn cumar hal dariiq buu xadiidkan uga yimid u ahay warawaynaa fi sunani abi daawuuda wاnnasaa-iyi wagayrihima bilisnaadi asaxiixi can caliyin radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam annahu kaana yaquulu wuxuu ahaa inuu dhahayo cinda madjacihi jiifkiisa agteeda allaahuma innii acuudu biwajhika alkariim ilaahu waxaan magan galay wejigaagii wanaagsanaa wabikalimaatika taamati kelmadahaagii dhammayska tirnaa min shari maa baan ka magan galay shay shartiisa anta adiguba aakidun aad tahay midkii haaya binaasiyatihi foodiisa dee ilaahay wax kasta foodoodou haayaa oo ku tasarufaayo maamulaa maa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha allaahuma yaa allaahu allow anta adigu takshifu waxaad faydaa almaqrama qaanta qaan waa deyn macnaha walma'hama dembiga ayaad faydaa allaahuma yaa allaahu allow laa yuhzamu junduka ciidankaaga lama jebiyo walaa yukhlafu wacduka ballantaadana lagama baxo walaa yanfacu mana anfacayo diljaddi dheefka midda dheefta kan u saaxiibkaa minka xaggaaga aljaddu dheefta waxba u tari mayso subxaanaka wabixamdika sidaasuu dhahayey ayb xadiidkan isaguna xaafidku waa xasaniyey oo wuxuu yihi hada xadiidu xasanu akhrajahu abu daawuud can cabaas bni cabdilcadiim alcambariyu iyo nasaa-ina waa weriyeayb marka uu jiifanayo saasuu dhahayay buu leeyahay warawaynaa fii sunani abi daawuuda wabni maajah biasaniida jayidatin asaaniid xoog badan can abi cayaashin bishiini lmucjamati shiinkii la dhibiciyey radia allahu canhu can rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalama qaal man qaala qofkii yidhaahdo idaa asbaxa haddii uu waa bariisto laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir kaana lahu waxaa u sugnaanayo oo uu ahaanayo cidlu raqabatin luqun xoreynteed min waladi ismaaciil ismaaciil ilmihiisa ah ismaaciil dadkii ka farcan qof ka mida oo addoona xoreyntiis ayaa usugnaanaya ajarka laga heli lahaa min waladina waa la weli min wuldi ismaaciilna waa la badiyo sal llahu alayhi wasalam wakutiba lahu waxaa loo qoraa cashru xasanaatin toban xasano waxuda canhu waxaa laga tiraa oo laga hoobiya cashru sayi-aatin toban sayi-a warufica lahu waa la koryeelaa cashru darajaatin baa la koryeelayaa wakaana wuxuu ahaanayaa fii xirzin dhowr dhowrsanaan ayuu ahaanayaa min ashaydaani u ka dhowrsanaado xataa yumsiya intuu ka galabaysto wain qaalahaa haddii uu yiraahdo ayb intuu ka galabaysanayo sidaas wain qaalahaa haddii uu yidhaahdo idaa amsaa hadduu galabaystana kaana lahu waxaa u sugnaanaya mithlu dalika intaasoo kale xataa yusbixa intuu ka waaberiisanayo xadiidkan marka waxaa leeyihi ninbaa wuxuu ku riyoodo abuucayaashka werinayo ayuu nebigu ku riyooday markaasuu yihi yaa rasuul allah abuucayaash waxaas buu kaa sheegay xadiidkaasuu kaa sheegay ka waran markaasuu wuxuu yihi sadaqa abuucayaash riyadii dhexdeedii ah riyo wax laguma saxiixi kara laakiin waa iska wehelis ibnu xajar wuxuu yihi hada xadiidun saxiixun akhrajahu axmedu can ilxasan bni muusa alashyab wa abu daawuud can muusa bn ismaaciil kilaahumaa can xamaad bni salma fawaqaca lanaa bedelan caaliyan meesha iyadana marka sidaas waaye ayb marka marka balfeeri laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir meeqa jeeraa la dhahaa laakiin toban miya mase waa boqol boqol waa soo aroortay maalintii tobanna waa soo aroortay marka ugu yartaa marka toban la imaao toban jeer warawaynaa fii sunani abi daawuuda biisnaadin lam yudacifhu abu daawuud ownan daciifinin isnaad aanu daciifinin waxaanu ku warinay can abi malikin alashcariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu wuxuu yihi idaa asbaxa axadukum midkiin hadduu waa beriisanaayo falyaqul ha yidhaahdo asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah asbaxnaa waanu waa beriisanay annaga wa asbaxa almulku mulkigiina lilaahi u waa beriistay alcaalamiin ahaa allaahuma yaa allaahu allow inii as'aluka waxaan ku su-aalanayaa khayra hada alyowmi maalinkan khayrkiisa fatxahu guushiisaan ilaah ku weydiiyo fatxahu furidiisa wa nasrahu guushiisa wa nuurahu nuurkiisa wa barakatahu barakadiisa wa hudaahu hanuunkiisa ayaan ku weydiisanayaa maalintan guusheeda maalintan hanuunkeeda kulli maalintan nuurkeeda ayaan ilaah ku su-aalanayaa waacuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min shari maa shay shartiisa fiihi maalinkan dhexdiisa ahaaday wa shari maa shay shartiisa bacdahu ka dambeeyo uma idaa amsaa hadduu galabaystana yihaahdo falyaqul ha yihaahdo mila dalika intaasoo kale ha yihaahdo ayb haddii uu galabaystana intaasoo kale ha dhaho ibnu xajar wuxuu yihi hada xadiidun qariibu akhrajahu abu daawuuda can moxamed bni cawf can muxamed bni ismaaciil bni cayaash ayb waqowlu shaykhi marka warka sheekha uu yihi ina abaa daawuud lam yudacifhu kaanahu yuriidu caqiba takhriijihi fi sunan wailaa faqad dacafahu khaarijaha lam yudacifhu sunanka dhexdiisuu ka wadaa laakiin sunanka khaarijkiisu waa ku daciifiy uu leeyahy qaala abuu cubayd alaajuri fii asilatihi liabi daawuud sa'altuhu canhu waan weydiiyey faqaala waxau yihi lam yakun kadaka xadiidkan sidaas ma ahanin qultu wakaana abaa daawuud sakata canhu wuxuu uga aamusay liannahu dakara can shaykhihi moxamed bni cawf anahu ra-a alxadiida almadkuura inuu arkay fii kitaabi ismaaciila bni cayaash sheekhiis aabihii inuu ku arkay kitaabkiisa fakaanahu taqawaa cindahu bihadihi lwijaadati wijaadadan inuu ku xoogeystay waqad taqadama fi lmajlis lmi-atayn waxaa soo hormaray buu yihi nadiiru hada kan mid lamida fii xadiidin aakhara bihada lisnaadi waana ku badan yahay abu daawuudka sanadkan moxamed bnu cawf can moxamed bni ismaaciil bni cayaash waa ku badan yihiin ayb ayb marka warkaasaa ku jira meeshaas warawaynaa fi sunani abi daawuuda can cabdiraxmaan bni abi bakrata anahu qaala liabiihi aabihi wuxuu ku yiri yaa abati aabbow inii asmacuka waan ku maqlayaa tadcuu inaa ku ducaysanaysid kulla kadaatin subax kasto allaahuma caafinii fii badanii ilaahu jirkeyga iyo caafi allaahuma caafinii fii samcii ilaahu maqalkeyga iyo caafi iyo caafi ma laga wado caafimaadla iisii maaha macnaheedu caafimaadna iisii waa tahay fitnada iyo dembigana ilaah iga caafi wax fiican aan maqlo un ayb allaahuma allahu allow caafinii fii basarii aragayga iyo caafi allaahuma ya allahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkufri gaalnimo marka gaalnimo wax daran waa oo ilaahay laga magangalo walfaqri baan ilaahu kaa magan gelayaa faqri allaahuma ya allaahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magan min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane tuciiduha waad ku celinaysaa xiina tusbixu markaa waa beriisanaysid halaatan saddex jeer wa halaatan saddexna xiina tumsiya markaad galabaysanayso faqaala wuxuu yidhi inii samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaan maqlay yadcuu bihinna isagoo ku ducaysanaya fa ana anigana uxibu waxaan jeclahay an astanna inaan ku daydo bisunnatihi anna waxaan jeclahay nabiga sunnadiisa inaan ku daydo waa xadiid xasan ah nataa-ijul afkaarka ibnu xajar saasuu ku yiri warawaynaa fii sunani abi daawuuda can ibni cabaas marka kufriga in ilaahay laga magangalaa ku jirta iyo faqri faqrigu xaaraan balaayo badan buu kuu keenaya inaad waxxun u hanqal taagto kufriguna waaba wax la sameeya wax ugu xun marka kufriga haddii jirkaaga la googooynayo xataa hala imaanin weligaaga ayb balaayiin lacagaa lagu siinaya haddii lagu yiraahdana inaad kufriso ama aa ka leexato diinta weligaa markaa isku dayin maxaa yeele aakhirihi adduun kala badan adduunkan aad raadinaysidna ilaahay baa haaya hadduu doon waa ku siina man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid qofkii doono ilaahay marka ilaahay baa intuu doono kaa siinayo qofkuu doonana siinayo marka ilaahay weydiiso intaa kufri iyo ku raadin lahayd waqtiganna marka kufriga asaaliibtiisa waa badatay iyo duruqdiisa iyo dadka sida loogu loo geliyo waxaa laga yaabaa inaan lagu dhihin gaal noqo nebi maxamedan ku kufriga dheh inaan lagu dhihin laakiin wax lamida oo kufrigii alle alle lagu kufriyo iyo nebi maxamed lagu kufriyo diinta lagu kufriyo wax ah in markaa lagu geliyo ayaa laga yaabaa iyadoo xagga xagga laga soo marayo shaydaanul insina markaa uu ku yiraahdo intuu ku dhaarto war ku daacadan ku ah aniga inuu ku yiraahdo waa ku kaalmayna sidii nabiyullaahi aadam lagu yiri oo shaydaanku uu ku yiri waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin shaydaankii markuu dhuminayo nebi aadam ma dhihin aniga waa ku dhuminayaa ni iska jir bal wuxuu yidhi waa u dhaartay aniga waxaan ahay dadka idiin khayrmeeluu yidhi waa idin daacadan idiin ahay buu yidhi marka qof kastoo daacadan ku ahay ku dhahaya haka daba ordin iskana jiro weligaa kufri waayahay faana uxibu anigu waxaan jecelahay buu yiri an astanna inaan ku daydo bisunnatihi sunnadiisa wabillahi towfiiq sala allah waslam calaa nabiyina muxamed wcala alih sabi slm